bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calaa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii <clears throat> labaatan iyo lixaad ee ka mid ah min anubda الzakiya waxaynu ku soo jiray mabaaxith اlcaami wاlkhaas oo min ahami masaa'il usuul ah ama asagaaba u ahamsanba cala aliطlaaq baabka ugu qiimo badan weeye duruq اlistinbaad markii-aadka loo daraaseeyo masalo walbana mutawalaadka lagu muraajiciyo shuruuxda xalay sheekhu marka wuxuu aan ka soo baxnay tacriifkii caamka waa alafdu lmustaqriqu limaa yasluxu lahu min hayri xasrin dafcatan biwadcin waaxid walow majaazan baynu soo maray kadibna wuxuu u soo qeybiyey maxalkii caamku ka hadlay oo cumuum اlalfaad cumuul macaani buu ka hadlay suurada naadirada ah fii dukhuuliha fi lcaam arinta hayr maqsuudada ah iyo lafdiga caamka calaaqada ka dhaxaysa uu ka hadlay kadibna dalaalat lcaam calaa afraadii wa madluulihi buu inta u dambaysa ku saabsanayd ayb haddana wuxuu ka hadlay caamku ma filashaas baa uu gooni ku yahay mise xataa axwaasha shakhsiga iyo zamankiisi iyo biqaacda iyo amkinadan waa la mid hadda caaw wuxuu u gudbay sheekhu siyaqulcaam siyaqulcaam weedhaha ee adawaadka caam cumuumka keena oo aada u badan aada u badan ilaa uu qaraafi gaadhsiiyey laba boqol iyo konton siiquu gaadhsiiyey laba boqol iyo konton kitaabkiisa alciqd almanduum fi lkhusuusi wاlcumuum marka wadaadkii salaxudiin alcalaa kitabka talqiix اlfuhuum asaguna fii tanqiixi siyaq اlcumuum waxna waa ka soo reebay badankeedna wuu salimay inta kalena isaga muraajace buu yidhahdaa kitaabka adugu saddexaad ee siyaqda ku saabsanna waa risaaladii taqidiin subki kullun wamaa calayhi tadul waa isna risaalo matbuuca iska ah gooni loo daabacay aakhirka talqiixa calaa ku daabacan siyaqda marka inta u usuushoodii buu sheekhu caawa tilmaamaya wuxuu uhi wa siyaqu lcaam caamka alfaadiisa caamka alfaadiisa kullun wey kullun wuxuu ugu bilaabay waa umulbaab waa umulbaab wa asraxu siiqatin fi lcumuum weedha ogu cad oguna xoog badan inay shay guud ku tusta weeye kul caaqilkaa soo gala oo khayru caaqilkaa soo gala lab iyo dhadig baa wadaaga jamac iyo mufrad iyo muhanaa wadaaga kullu nafsin daa'iqat lmowt waxaynu ku soo marnay kullu macaanideedii iyo waxyaabaha loo idaafeeyo xuruufulmacaani markaan soo marin ayb in mar mufrad loo idaafeeyo oo markaa ajzaada mufradka ay camimayso mar jamca loo idaafeeyo oo afraadda jamca ay camimayso waad soo marteen marka kullu nafsin daa'iqat lmowt kullu man calayha faan intaasoo dhan baa marka kullu waa siiqa ku cad weeye cumuum bay ku caddahay hal shardun baa loo shardiyaa oo bisharطi anlaa yataqadama calayha nafyun lafdiga kullu la yidhaahdo waa caam sariixa fi lmufradaat hadday gasho hadday jumal gasho hadday caam gasho hadday lafdi jamaca gasho caaqil iyo khayriyo caqil la kala qaadi maayo waa weedh xoog badan wey hal shardi unbaa la shardiyaa waa inaysan ka hormarin uusan ka hormarin nafyi uusan ka hormarin ayib mar hadduu nafyi ka hormaro laba macnay noqotaa salb اlcumuum iyo cumuum salbi oo habeen dhoweed markaan marayna ah, xaalay meelo kalean kaga hadlaynaa caawaban aan marka baraarujin haddii kullu uu ka hormaro nafyi labay noqotaa marka horta cumuum ma jiro cumuum ma jiro laba macnay marka keeni oo inay cumuumkaba diiddaba oy meesha ka saartaba markay nafyi ka hormaro iyo in ay faa'iidayso kul waxaa la soo marteen majmuuc alxukmu cala almajmuuc kul ay faa'iidayso midda koobaad haddaan matalan dhahno lam yaqum kullu lqowm baan nidhi lam yaqum kullu lqowm dadkoo dhan ma aysan istaagin markaanoo kale waxay anfinaysaa keliya maxay anfiday istaagiddii ayay kutusaysaa dadka qaybna inay istaageen qaybna aysan istaagin qaybna aysan istaagin marka waxay faa'iidaynaysaa marka xukmu اlmajmuuc waad xala soo marteen xukmu اlmajmuuc oo alxukmu cala اlkul ayib markaasoo kale waxaa loo yaqaanaa salb اlcumuum salb alcumuum istaaggii dadkoo dhan inuu wada gaadho ayay anfinaysaa salbiga yaabaan kugu dhibana nafyi ka dhig salb alcumuum macnihiisu waxaa weeye nafyu alcumuum cumuumu اlqiyaam wa shumuuluhu lijamiici اlafraad ayay reeb diidan tahay markaad tiraa lam yaqum kulu qowm aduguba dhadhanse ajrumigaada ku fiiriyo macnuhu waa maxay dadkii oo dhan mooda istaagan weeye macnuhu waa maxay qayb baa istaagtay weeye ama in badan baa istaagay ama boqolkiiba sagaashan baa kacay waxbaa ka hadhay wey markaasoo kale waxay faa'iidaysaa waxa la yihahdo salbu alcumuum ay tanfii cumuuma alqiyaam qiyaamku inuu wada gaadhay afraadoo dhan bay diidan tahayo bacdi bay sugaysaa oo ay garateen baan u malay ayb marka uu ka hormaro marka nafyi uu ka hormaro sidaa weeye waa markuu iyada nafyiga ka hormaro kullun idaa taqadama calayha nafyun tufiidu salb alcumuum oon oga jeedno nafyal nafy alcumuum haddii nafyigu naafigu kadib mara iyaduna ay horayso idaa taahara canha nafyu markaas waxay faa'iidaysaa cumuuma asalbi cumuuma asalbi oo looga jeedo cumuuma anafyi soo horaan nafyi alcumuum mayna soo dhin hunaa waxaa weeye waxaad odhanaysaa nafyi alcumuum miyaan dhahaynaa mise cumuuma annafyi hunaa waa maxay waa nafy alcumuum nafy alcumuum tii horay ahayd oo salba alcumuum aan soo nidhi miaal ka bixi waxaa tidhi kulu axadin maalan aw kulu naasi aw kulu insaanin lam yaqum tii hor waxay ahayd lam yaqum kulu lqowm oo nafyigaa ka horreeyey kullada nafyigii haddaan dib marayno kullana aan horraysiinno markaa maxay faa'idaysaa markanoo kale waxay faa'idayn istiqraaqa annafyi can kulli fardin min alafraad fardi walba oo ka mida dadkaa la sheegay waxay u diidan tahay xukumkii way ka qaadaysa way ka xayuubinaysa tii hore ma xayuubinaynina qaybna xukumkay u sugaysay qaybna way u diidaysay oo nafyal cumuum baad soo tidhaahdeenoo cumuumkii baa la diidan yahay inuu wada gaadho afraadi ayb hunaa laakiin waa maxay waxaan ku magacaabaynaa cumuum asalbi oo umuum nafyi ah cumuuma nafyi ah xadiidkii baa ka mid a ah markii nabigu salaadii uu gaabiyey salaadii uu ragcada ka tegey dhexdana ku salaama naqsaday dulyadadu nabi allow miyaad hilmaantay mise salaadii baa la gaabshay nabigu muxuu yidhi kullu daalika lam yakun kullu daalika lam yakun nafyiga iyo kullada hadda yaa horeeya kullaa horayso nafyigaa dambeeya marka waxaan len waxay faadinaysaa cumuuma annafyi diiddada qayaxan baa caam ah weeye nabig wuxuu leeyay kullu daalika lam yakun gaabnina ma dhicin oo salaadii lama gaabinin aniguna ma halmaamin waa xasba dannihi calayhi الsalaaةu wasalaam marka taas waxaa la yihahdaa umuuma cumuuma الsalbi mise waxaad leedihiin cumuuma الnafyi cumuuma الnafyi macnuhu waa maxay nafyigii baad camimaysaa afraadoo dhan baad wada gaadhsiin wey mid walba xukunka la sheegay baad u diidan tahay kullu insaanin lam yaqum markaa tira macnuhu waa maxay axad istaagay ma jiro soo maaha idan diiddadii baan ballaarinaynaa oo waxaan gaadhsiinaynaa fardi walbaan dhakada ka saaraynaa hunaa waxaa la yidhahdaa cumuuma annafyi waad farantay qolyihii istilaaxoodana waa cumuuma salb waaa lami hadii hari uu galo waaa lamid ah haduu nahyi galo xagga taqadumka iyo taahurka nafs alqadiya baad ku samayn markaan soo gaabino kullun waa min waa asraxu adaatin lilcumuum maa lam yataqadam calayha nafyun aw yataahar canha intaa un raba inaan baroojian iskaga tago waxaa ka mid a ah adawaadka cumuumka wa jamiicu baa ka mid ah jamiicu inta badanna waxaa loo idaafeeya ilaa macrifa nakiro loomama idaafay sideedaba waad ogtihiin jamiicu marka iyaduna waxaa la mid ah kuwa ku ajmacu baa la mid ah ajmacinaa la mid ah saa'ir baa la mida ah oo marna dee baqiya noqda marna mutlaq noqda waxaa la mid ah qaatiba iyo kaafa iyo caamaa la mid ah ajmacu marka adawaadka ku macnaha oo dhanna cumuum bay faa'iideeyaan jamiic baan rabaa jamiic adawaadka ku macnaha oo dhan ajmacu أجمعيiن sائر اليوم ayb أmsik أربعا وفاrق sاaئرahuna saa'irahuna xataa haddii lagu xambaaro baaqiyahuna baaqiga cumuum baa ku jira cumuum baa ku jira bixasabihi haddii saa'irka lagu fasiro kii bimacna aljamiic ahaana waaba khayr caamo iyo kaafa iyo waqaatilu mushrikiina kaafatan kama yuqaatiluum kaafa qaati baa la ah irtadat اlcarabu bacda wafaati rasuul qaatibatan xadiidka caaisho qaatibatan waa maxay idna caamatan bay la mid tahay kullu marka iyo jamiicu waa adawaadka ugu cad weeye xagga cumuumka waxaa ka mid ah adawaadka walmawsuul ismiyu mawsuulkii xarfigaaba kaa saarahayaa lanno ka isagu shuqulkuma laha cumuumaadka walmawsuul ismiyu mawsuulka ismiga ah ayaa asaguna faa'iideeyey cumuumka naxwu alladii walatii wa furuucihimaa iyo furuucdoodii alladani iyo allataani iyo alladuuna iyo mxuuha iyo alladiina iyo allati iyo allawa iyo waxaad ku barateen ajrumigiinni ayaguna waxay faa'iidaynayaan cumuum waman baa iyadna cumuum faa'iidayso isma mawsuula ilama way howlo badan tahay shardi bay noqono mawsuul bay noqono waxay noqonaysaa waxaan soo marray oo kale noqonaysaa istifhaam bay noqono waa howlo badan tahay lix macnay noqotaay waman baa ka mid a ah. man baa ka mid a ah, iyaduna ism mawsuula ayib man da ladii yuqrid llaha qardan xasanan ayb haddii markaa istifhaam bay ku iman oo shardi bay ku iman hadda laakiin wuxuu inoo rabaa inuu iyadoo mawsuula uu hadda ka hadlo sheekhu waman baa ka mida ah iyo wamaa baa ka mida ah, wamaa tafcalu min khayrin falan yugfaruu ayb wamaa baa ka mida ah, iyaduna ism mawsuul ah wadaa baa ka mida daadan waa daadii a u taqaaneen duu aطaa'iya allatii bimacna اladi alati bimacna اladi ayb wbiri duu xafartu waduu taad dhihi jirteen wey wa al baa ka mid ah alna ayadna waxay faa'iidaysaa cumuum bay faa'iidaysaa ashii sifaadka gelaysii buu sheekhu u wadaa ee ismiga faacil iyo geli jirtay wa sifatun sariixatun silatu al wa kownuhaa bimucrab اlafcaali qal tii aad odhan jirteen asaariq iyo tagasha iyaduna waa isim mawsuul marka ayaday ka dhigan tahay wsaariqu wsaariqatu azaani wazaniya asmaadaas sifaadkaas asha gasha mawsuul baa laga soo qaada waad ogtiin baan u iyo wanax wixii la halmaala intaasoo dhan alladii iyo allatii furuucdoodii man iyo maa iyo daa iyo al oo asmaau kulligoodba cumuum bay faa'iidaynayaan markaad iska soo gaabta waad asaariqu waa isim mufrada u galay baad dhihi almucarafa almucarafa laakiin lama jecelo waxaa leedaha waa ashii silada ahayd oo cumuum faa'iidaynaysa laakiin wadaaddu markay gaabsanayaan almucaraf iska kaaleeyihin dhibba adaadkaa inoo sheego waa maxay kullu iyo jamiic oo gooni ah iyo asmaa اlmawsuulaat oo dhanba waxay faa'iideen cumuum hal baan uun khilaaf ka iman doonaa oo ayu ah ayu baa khilaaf ka iman doonaa ayib laakiin aan ka soconno adaadka saddexaad mise kii afraad weeye wa asmaau shari shardiga asmaadiisa naxwu alladi cafwan naxwu alladii iyo wاlاstifhaam kaman soo sidaa idima dhigno asmaaءu sharطigu iyo istifhaamtu intuba iyagu waxay faa'idanayaan cumuum alladii goormay i shardi noqotaa sheh mukhtaar alladii oo shardi noqota aye anigu ma garanaya alladii oo ismi shardi noqota marka waxaan u malaynaya waa asmaau shardi naxwu iyo walistifaami kaman wamaa inuu sheekhu u jeedo alladii meesha usoo gashay khata madbica aan u malaynayaa kolley aniga daakiriyada ma xusuusta alladii oo ismi shardi noqota laakiin qolyaha carabiyada ku fiican baa hala weydiiye asmaau shardi naxwu alladii walistifhaam kaman wamaa man iyo maabaa labaduba ismu shardi ah ismi istifaamna noqda faman yacmal midqaala daratin khayran yara faman yacmal min asaalixaati min dakarin aw unha waman yaqnud minkuna marka man iyo maa ayaa waxay noqdaan ismu shardi labaduba man da ladii waa inaga hadda akhrinaynay ayb man da ladii yashfac cindahu ila biidnihi man iyo maaba inta way noqdaan maada istifhaamiyada wamaa tilka biyamiinaka ya muusa idan man iyo maa waa min asmaaءi الshuruuط wاlistifhaam labadu way noqdaan marka waxayna faa'ideynayaan cumuum bay faa'ideyn wa haadihi kuwan dambe asmaau shuruudka ah way ka xoog badan yihiin kuwa hore tashmalu waxay xambaaranaysaa alinaaa inaadka way xambaaran oo wuxuu ujeedaa manta wahaadihi hadda wuxuu celinayaa manta baxdi soo socda oo siiqada dukuurku inaadku ma soo hoosgelayaan wa bilcagsi siiqat linaa dukuurku ma gelayaan mise mid walba siiqo u gooni ah bimacnaa jacmukr saalim haweenku ma geli karaan mise ma gelhayaan baa iman doonta baxdigaa khilaafkaa iman doona ha ku khaldama ku leey mantan hunaa ismu shardiga ah mudakarna waad ku ilaaqi muanatna waad ku ilaaqaysaa waman yaqrud min kuna waxaa laga hadlahayaa dumar baa laga hadlahayaa ayib inay wada gelhayaan lab iyo dhadigna aayaddii waman yacmal min asaalixaati min dakarin aw unhaa baa la yidhi mantaa hore inay wada galeen waxaa tusahaya tafsiilka dambe ee lab iyo dhadigba lasii kala saaray wa haadihi ay man tashmalu way ambaarway wada gaadhaysaa alinaaa walow kaanad haba noqoto shariyatan hadday istifaami tahay muranba kuma jiro sheekhu ku manta istifaamiga ah hadday istifaami tahay muranba kuma jiro laakiin markay shardiyo tahay labiyo dhadigba waa ka dhexeeyaan naxwa qowli calayh salaatu wasalaam man badala diinahu faqtuluu taana wuxuu rabaa inuu ku baabi'iyo ra'yigii xanafiyada oo yidhaaheen asmaa'u shuruudka xataa dumarku ma soo gelayaan asal waxaa loo dejiya ragga xadiidka man badala diinahu rag buu ka hadlahayaa haweenayda ridowday kuma jirtay leyin ayagu waa ka saarayaan laakiin min xayu luqa shaaficida xanaabilada iyo maalikiyada ku saxan jumhuur usuuliyiin walfuqaha ayagaa ku saxan xataa carabiyadana ayagu taageeraya mantu inay tahay ay soo wada galayaan labaiyo dhadigba wamataa baa ka midoo ah iyaduna fi zamaani ayb mataa fi zamaan zamaankay ku timaadaa waxayu ma yani cumuumkeedu waa cumuum اlazmina cumuumun fi اlazmina waxayu ma waayna fi lmakaani ku sab cumuumkeedu waa cumuum اlamkina aynamaa takuunu yudrikum اlmowt itaqi اllaaha xayu maa kunta marka waxa waa cumuum fi اlazmina ku imanaya oo meel walbood joogtay wada gaadhi iyo goob walbood taagan tahay saasuu u jeedaa sheekhu wuxuu yihi wadaadku nacam hase ahaatee wuxuu yustana waxaa laga soo reebi min asmaaءi اlmawsuulaat mawsuulaadka waxaa laga soo reebi oon cumuum faa'iidaynaynin ayun baa laga soo reebi bimacna ladi waa ayuda bimacna ladi ah ayuda bimacna ladi ah ayaa laga soo reebaya falaysat lilcumuumi cumuum ma faa'iidayso ayib waxay cumuumka faa'iidaysaa markay tahay shardiyada ama istifaamiyada ayu ida kaanat istifaamiyatan aw shardiyatan bay cumuum faa'iidayn أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل تاسا مركا أي إذا كانت شرطية أو استفهامية أي فائدة عمومك أما إذا كانت وصلية أو موصولة أي تهي ما فائدة عمومك عند الجماهير عند الجماهير مركان وبمعنى الذي لكن وذا داقبه أما هالنقطة موصول أي أما هالنقطة استفهامية أما الشرطية عموم بفائدة uma lananزicana min kuli shiicaةi ayuhum ashadu calى الraxmaani citiyan iyo wixii la halmaala ayay ku dhegeen akrim ayuhum afdalu baa dhihi kii u fadli badan kuu dooni ha noqde cuman bay faa'ideen baniman baa ku dagaalama qaraafi uu ka mid yahay dhiba ma laha waa iska khilaafi sheekhu tarjiixiisiba kuu sheegay ayu idaa kaanat mawsuula khilaaf culus baa ku jira cumum inay faa'idaysay in kale laakiin markay shardiyo tahay ama istifaamiyo tahay khilaaf saasah ma sii jiro sheekhu wuxuu intaa ku sheegay oo kaga soo baxay adawaadkii cumuumka faa'iidayn lahaa bianfusihinna siiqo tufiid اlcumuum binafsiha siiqana tufiid اlcumuum bidaakhilin calayha labadaasaa loo qaybiyaa marka qaybtaas intaasu ku daayo hadda kullu iyo jamiiciyu wixii la halmaala daata ahaan iyo siiq ahaan bay cumuum ku faa'iideeyaan wixii laakiin hadda kan ka dambeeya ee wamin siiqatihi wamin siiqihi aydan uu ku waa maxay waa waxyaabaha cumuumka faa'iideeya wax kaloo soo galay dartii siiqo kaloo ku soo korodhay lafdi kaloo soo kordhay baa faa'iideynaya cumuumka wa min siyaqihi weedhaha caamka waxaa ka mid a aydan ku noqonaya almucarafu ka la tacriifeeye bial al lagu tacriifeeye hayr alcahdiya aan cahdiye ahayn ama dikri ha noqdo ama dihni cahdiga waad garanaysaan bay la tahay ayib marka de waad caano waxay un gashaa asha ashaasi mucarafada ah asmaa اljumuuc aljumuuc bay gashaa cafwan alfaad اljumuuc aan dhahno kalmushrikiina wاlmuslimiina wاlmuslimaat jumuucda caadiga asha gasha waxaan leenahay waa jamc mucaraf bial yufiid اlcumuum laa yatakhidu lmuminuuna alkaafiriina haddihi almuminiin had markaa taaganta maxaad leedahay waa caam baa ku jira lanna waa jamac mudakaru saalim oo la geliyey al yufiidu kula muminin sawaءn kaana naaqis aliimaani aw kaamilahu aw nin dhexdhexaada mumin oo dhan baa soo geli alkaafiriin baa layidhi maxaan leenahay kullu kaafir baa ku jira min murtadin wa wazindiiqin mulxidin jamiic alkaafiriin lann waa le waa jamc la geliye mucaraf bial saa un baad ku wadi faktulmushrikiin aayadda nafta ka soo goynay faktulmushrikiina muxuu ka dhiga asha ku jirta marka asha mucarifada ah ee cumuumka faa'iidaysa ama jumuucda ha gasho ka alfaad aljumuc ayib ama ha gasho hadday doonto musana ha gasho idaltaqa lmuslimaani maxaad leedahay so cumuum kuma jiro ima dhigta musano weeye laba muslimiintoo dhan bay yacamamaysa marba ashu meesha hadday timaado ama ha gasho jumuucda alfaad aljumuc ama alfaad almusanna ha gashee cumuum bay faa'idanaysa qaybta kaley gasho ee waxaa weye asmaa اlajnaas al almucarifa alati tufiid اlcumuum meesha kaley gasho waxaa weeye cumuumkaatu asmaa اlajnaas aladi laa waaxida lahu min lafdi ay taqaaneen kannaasi iyo wاlxayawaani wاlmaai wاturaabi waxaaso dhan hadday gasho waxan le ismu jinsi turaabun waa marka waxaan leenahay waa nakiro laakiin markaad ay al gasho waxaan leenahay waa lafdi caam ah aturaab almaa inama almaau min almaa ayib insaanka wاlcasri maxaad tidhaahdeen ina اlinsaana maxaa lena maxaa ku jira cumuum xagee kaga jira alinsaanu ismu jinsia waxaa gashay almucarifa ah halka marka alfaad اljumuuc wاlmuhanى iyo asmaaء اlajnaas alati laa waaxida laha min lafdiha qaybta saddexaaday gasho waa mufradka almufrad almucaraf bal almufrad almucaraf bal marka kaasna asaariqu wasaariqatu iyo zaaniy zaani iyo zaaniye iyo halkaas la halmaal wadaadana waxay dheheen me ashaasi waa waa isim mawsuul haddaan waan soo hormariyey marka mufradaat inay gasho inay asmaa ulajnaas gasho iyo inay alfaad اljumuuci walmuhana gasho saddexdaa meelood bay gashaaye cumuum bay kuu faa'iideen wayna ka buuxa qur-aanka iyo sunnada aan iskaga tagno masale kale u gudbay oo ku saabsan yaa ayuha الnaasu qur-aanka hadday ku timaado rasuulku ma soo gelaya hadday doonto qulba hala raaciyo qul yaa ayuha الnaasu inii lakum nadiir qulba hala raaciya nabigu ma ku jiraa wuxuu yihi wanaxwu yaa ayuha الnaas yashmalu rasuula rasuulku waa wada gaadhayaa xayu laa qariina haddaysan qariino jirin nabiga gelisa ama ka saarta iطlaaqa ah yaa ayuha الnaas nabigu waa waaxidu min الnaasi wuu ku jira niman baa yidhi ma soo gelayo lianlaa yataxida almukhaaibu wاlmukhaaطabu wadaaddaa diidan marka yashmal rasuula wain wusila haba lala xidhiidhiyo biqul ha lala xidhiidhiye maxaa yeelay rasuulku dhan waa ka mubalaq dhanna waa ka mubaliq bictibaarayn waa mubaliqu waxba asaga la gaadhsiin biwaasitati jibriil marna waa mubaliqu ummaddu gaadhsiin wixii ilaahay u soo dhiibay mar waa mubaliqun binisbati ila اnnaas waa mubalaqun binisbati ila اllahi oo min jibriil ah marka jibriil loo soo dira hadi marka waa yaa ayuha الnaas nabigu waa ku jira wadaadaya waa laga saaraya wuxuu u gudbay masale kale lafdu الnaas yaa ayuha الnaas hadday timaado ya ayuha الnaas icbuduu rabbakum oo kale ya ayuha الnaas itaquu rabbakum oo kale addoonku ma soo gelaya masale labaad gaaladu ma soo gelahayaa ilaa lafdiga in la ballaariya la rabaa axkaam laga dharaandhiriye wayadkhulu fii lafdi الnaasi waxaa soo geli alcabd niman ba waxay dhaheen lafdu الnaas haddii la iطlaaqo axraartaa loo jeedaa addoommuhu waa iska tabac wadaad meeluu fargeli waaye maayo sooma ogid wاlkaafiru gaalkuna waa ku jiraa ilaa liqariina qariin ay timaadaan mooyeen aladiina qariina waxay u jeedaan marbaa annaas intii la iطlaaqo ayaa waxaa loo jeedaa muslimiinta marna gaalka loo jeedaa aladiina qaala lahum الnaasu naaskaasi culum waxay dheheen waa maxay ama waa curwat bn mascuud ama laba kor oo muslimiina wey ayb aladiina qaala lahum الnaasu ina الnaasada dambana waa kufaaru quraysh iyo gaaladii weeye marka xayu laa qarina tiraaskaasaa ku jira lafdu الnaas hadduu soo arooro yacumu wayashmalu اkaafira wاlmuslima wاlxura wاlcabda ilaa liqariina waxaana ku jira baxi baa ku jiro axaadiista ku timid markuu nabigu xukmu arajmi ka hadlaayey axaadiista qaarkood waxaa ku yimid dadow iga dhegaysto xukumka ad jacalahuna lah baa u yeelgaysa aayiba biayib baa laga sii daayey lafdiga annaas haddaad tidhaahdo gaalku waa soo galay waxaad leedahay dimiga yuhuudiga alukitaabkii zinaystay yurjamu kamaa yurjamu lmuslimu idaa kaana muxsana halkaasaad ku dhufanaysa licumuumi lafdi اnnaas baad leedahay kadibna qaacida horaad soo marteen kufaartu mukhaaabuun bifuruuci shariica soo noqonaysa marka waa iska hawlahaas hada waa ra'yu shaaficiya ama cinda alxanafiya annaas ma soo gelhayo kaafirku kuma jiro saysan hadhow u dhihin kaafirkii hala rajmiyo wa minhaa siyaqdii ee cumuumku waxaa ka mid a almucarafu shayga la tacriifiyey biاlidaafati jamcan kaana aw mufradan walow mutawaxidan bitaa'in ka tamratin aw hayriha ka cabdin hadda wuxuu gudbay ma udiifa ila almacaarif ayb ismi walbo loo idaafeeyey hawlihii aan soo maray macaarifta aad soo marteen kuwa hadda la sheegay kuwa horaan aad soo marteen oo calamkii wix la halmalaba almucarafu biاlidaafa jamcan kaana noqonya midkaa la idaafaynayo ayib cabiidu zaydin haddaad tiraado maa maxay waa waa jamc midka haddaad idaafaynaysa mudaafka jamc wey jamcan noqonya kaana almudaafu aw mufradan mufrad noqonya kala qaad ma laha walow haban qolya waxay dhan mufradkan kala qaadno midka asaga jamaciisii iyo mufradkii tada lagu kala saaro meeshan kuma jira niman baa yidhi tiibuu baabi'inaya haayada wuxuu ku baabi'inayaa waxba kama zuulileh walow mutawaxidan bitaa'in <laughs> ka tamratin baqare iyo iyo baqar soo lama kala qaado tamre iyo tamar idan wuxuu leeyahy xataa midka mufradkiisii iyo jamciisa lagu kala saara ta'da waa la mid haddii loo idaafeeyo isaguna macrifo loo idaafeeyo yacummu yacumu ayib aw hayriha ama ayr ka cabdin cabdi asaga haddee waxaa weeye haddaad idaafayso jamciisi iyo mufradkiisiba idaafayso asna yacum markaad u idaafayso ilaa macrifa tacriifkaasu isaguna ayib isaguna ku noqonaya waana ku badan tahay shareecada way ku badan tahay wuxuu u gudbay qayb saddexaad qayb qayb shanaad cafwan wاnnakiratu fi siyaaqi الnafyi sawaء baasharaha aw laa wa minhu qowluhu tacaala laa yastawi asxaabu الnaari waasxaabu اljanة wnaxwu laa akaltu wfii siyaaqi الnahyi wالsharطi waminhu in akaltu wاlistifhaami wاlimtinaan masaa'il aad u fara badan buu sheekhu sanka isu geliyey oo kiiba dhowr boqoloo beej in lagu sharxa iskaga baahan mararka qaarkood annakira fii siyaaqi الnafyi nakirada ku timid ee hadal nafyi ku jiro ayadna tacumu way camimtaa cumuum bay faa'iidaysaa ama markaa nafyigu toosa u galo ama caamilka nafyigu ha galo kala qaad male sawaءn baasharaha nafyu aw lam yubaashirhaa marka kala qaad ma laha walam takun lahu saaiba walam takun lahu saaxiba lagu yidhi marka waxaan leenahay saaxiba waa nakiro ku timid jumlo nafyi ku jiro oo lam hade walam takun lahu saaxiba la yidhi walaa yanaaluuna min caduwin naylan way ku badan tahay sunnada iyo qur-aankaba tif bay ka tahay marka annakira fii siyaaqi nafyi waxaan leenahay tacumucuun bay keenaysaa iyadoo horaan ahayd shay shaaci aha calaa sabiili badeliya haddana nafyigaas ayaa wuxuu sii xoojinayaa kataradeedii xoojinaya waana sida raajixa khilaaf yar baa la sheegaa laakiin sababku waxaa weeye inay faaidayso cumuum wa minhu inuu hoosgeliyey masale laysku hayo oo nafyu lmusaawaad loo yaqaana fi lusuul nafyu lmusaawaad hal yadullu cala alcumuum haddii le laba shay le lama sinno la yidhaahdo macnaheedu miyaa ma sinno fii jamiici اlwujuuh ma sinno min jamiici اlwujuh miyaa mise dhan bay ka sinaan karaan laa yastawi asxaabu الnaari wa asxaabu اljanna ayib afaman kaana mumina kaman kaana faasiqan laa yastawuun laa yastawuuntaasi shaaficiyadii cidda ku raacsan waxay leeyihiin waa waxay faa'iidaysaa nafyu اlmusaawaati min jamiici اlwujuuh haddii la yidhi laa yastawi asxaabu naari wa asxaabu ljanna la yidhi waxaa ka dhalan in gebi ahaanba xuquuqda ruuxa muslimka uu yeesho uusan gaal yeelanin haddaba ruuxa muslimka gabadha muwalidiisa wuu guuriyaa walaayadoodu qada isagaa mas-uulka ah kaafirku haddii gabadhi muslimidda isaga uu dhalay ama walaashii ahayd ama hooyadii ahayd uu weli u noqdo wuxuu la sinaaday muslimki mamnuuc marka nafyu lmusaawaati hal yufiid اcumuuma awlaa baa loo yaqaanaa marka wuxuu inoo hosgeliyey sheekhu annakira fii siyaaq الnafyi wayna tahay ad maxaa yeel ficilka manfiga nuxaaddu waxay soo goriya ijmaac ana afcaashu inay nakira tahay ficilku waa siisuba waa nakiro maxaa yeel ficilku yanxalu min masderin masderkuna waa munakar marka waxay ku urursan bay leeyihiin nakiro la geliyey nafyi wاnakiratu fii siyaaqi nafyina tacum walaa yushriku fii xukmihi axadan marka la yidhaahdo walaa yushriku soo ficil manfi a maaha ficilkaasi masderkiisa aad ay laa ishraaka laa ishraakay noqon fii xukmihi ayib marka eh, saasuu u hoosgeliyey laa yastawi oo masalo goone u hoosgeliyey annakira fii siyaaq الnafyi lianna ficilkaani masder buu ka eh, imanaya masderkuna waa nakiro xunaa marka saasuu rabaa wuxuu u gudbi masalo labaad alficlu اmanfiyu annakira fii siyaaqi nafyi tacumu garanay waxaa kuu yimid ficilkii manfiga asaguna nafyi la geliya cumuum faa'iideeyaa laa tajidu qowma waa maxay yuuminuuna biاllah walyowm اlaakhir nakira fii siyaq nafyi haddaad keento nin gaalada u hiiliyo jecel xagganna mumina ka war kitaabka ilahay ma isku dhacdeen mise waad heshiiseen nakira fii siyaqi niftaum ay laa yuujad muminu yuminu biاllahi walyowm اlaakhir maca anahu lanna qowmu waa nakira fii siyaaqihe annafyi qur-aanka hawsha way ku badan tahay iska ogaada ficilkii manfiga ahaa laa akaltu baa tidhi wallaahi laa akaltu hal yacumu jamiica alma'kuulaat waa masale dhib badan oo usuulka lagu dagaalamo ficilka manfiga ah ma camimahayaa mafaaciishiisii laa akaltu baati wallaahi inaan waxu cunayn ma waxaad u jeedaa raashinka waaweynaa ee ugaalidi iyo ahaa io sheeg bariiskii iyo hilibkii alaabtii mise boorajka waa laska yar kaban karaa iyo mxuu caanaha yarka ah iyo xoogow buskid iyo keeggaa waa la yar taaban karaa mise ficilku yanfi jamiica almafaacil ay alma'kuulaat sida raajixa waa cumuum cumuum buu faa'iideeya laannu wuxuu laabanhayaa masterkiisii oo is noqonaya nakiro fii siyaaqi nafyi ah wallaahi laa akaltu aklan bay ka dhiganta ama laa aklay ka dhiganta <laughs> taybaday kuu taalla taana aan ka tagno khilaaf baa ku jiro culus niman baa le ma faa'iideeyo ficilka manfiga ah ma faa'iideey kolba siyaaqaa la joogo ruuxu wuxuu anfiyaa la firinhaya ayib masale kale u gudbay wuxuu ihi wa fii siyaaqi الnahyi wالsharطi ayضا wالnakiraةu fii siyaaqi الnahyi wa fii siyaaqi الshardina tacumu ayaduna waa muhiim iyaduna masale aad u qiimo badan wa fii siyaaqi الnahyi waxaa ka mid a qowluhu tacaala walaa tuطic minhum aثima aw kafuura iyo laa tushrik biاllahi iyo qur-aanka adiladiisa ku saabsan annahyu can اlkufri iyo annahyu can اshirki iyo can اlcisyaan wاlfisqi adawaadka loo isticmaalo waxay u badan tahay nahyi nakiraad baa natifka ah xataa ficilku asag wuu u laabanaya nakiru u laabanaya wاnakiraةu fii siyaaqi tacumu wkadalika annakiraةu fii siyaaqi sharطina tacumu wain axadu min اlmushrikiina اstajaaraka axadu waa nakiraad leedihin waxay ku timi fii siyaaqi axadku doonhano kii aabbaha dilay gaalkan allah ka dhigo hadhihi waxaa loo jeedaa gaalka aan weli dhib noo geysanin gaaloo dhan wain axadu min اlmushrikiina اstajaaraka faأjiru xataa yasmaca kalaam اllah wuxuu u gudbay ficilkii fii siyaaqi shar inuu xagga hore raaciya ficlaan lahayd wa minhu waxaa ka mid ah cumuumkii in akaltu yilficil fii siyaaqi shar ficilka fii siyaaqi sharti ku yimidna cumuumu faa'iideeyaa haddaan waxaa cuno waabad iga furantay bilahi hadduu yidhaahdo maalinkuu dibnihiisa waxgeliyo waa u dhammaatay islaanta waa furanta lanna waxaan lena waa ficilkaas waa ficil fii siyaaq ashardi ku yimid waa kan nakira fii siyaaqi ashard ayb ya taasi ma yaalla hadde cumuum waxaa laga hadlaya waa markuu mafcuulku go-an yahay laguma dhihin mafcuul fi saaqishad waa l ficil fii siyaaqi shar ow fii siyaaqi nahy ficil keliya laga hadlaya mafcuulkii haddii la sheego ouna wallaahi laa akaltu aklan bilaa khilaafin waa cumuum buu keenaya haddaad shay khaasa sheegtana haddee cumuum meesha ma yaallo waxaa laga hadlaya waa marka la gooyo mafcuulka ayib ee uun sheegnayn khilaafku badan kaasuu ku jira كذلك النكرة في سياق مxوu ahay والاستفهاaم والامتiناaن النكرة في سياق الاستفهاaمna أيadna cمuم bay faa'iidaysaa والامتiناaن النكرة في سياق الامتiناaن galad sheegaش galad sheegaش midda ku timid waxaa weeye waxay faaidaysaa cumuum kuwan oo dhan marka iyagu iskood uma faa'iideeyaan waa aragtaan cumuumkii waxaa galay shay kale nakiro ahaan cumuum faa- istifaamka cumuum faa'iida laakiin markuu yimaado nafyi ama sharطi ama nahyi ama istifhaam markaasuu cumuumku imanaya wاlimtinaan waxay ku miaaliyaan waanzalna min الsamaaءi maan طahuura meesha hadda wax cumuum keena nooma muuqdo laakiin gallad sheegadka ilahay ku mana sheegta waanzalna min الsamaaءi maan طahuura waa maxay ahirahaya wax walba muahir u ah wax walba dhihi mayna waxaa lagu dara dharka bes mae jirka wax walba uu dahuur buu u yahay lanna waa nakira ku timid fii siyaaqi alimtinaan ku timid wey ayb waa laga yaabaa nakiradu iyadoon fii siyaaqi اlihbaat ah inay cumuum faa'iidayso liajli siyaaq annakira fii siyaaqi اlihbaat waxaa la isku ogaa inay tahay muطlaq oo kale cumuumna aan shuqul ku lahayn laakiin siyaaqa ayay ku faa'iidayn kartaa cumuumka calimat nafsu maa axdarat bay ku miaaliyaan calimat nafsun naf waxay ogaatay maa axdarat idan maxaan leenahay waa nakira naftanaan ka hadlaynaa ma aha maada ayb calimat nafsun waa nakira fii siyaaq اlihbaat waa naf walba ma aha naf ka mid a nafafka naf walba waxay ogaatay maalinka qiyaamo wixii ay muxuu ahay hormarsatay ogaanaysa kadalika calimat nafsu maa qadamat wa akharat siyaaqay ku timid oo ilaahay subxaanaه wa tacaala goodigiisa ah iyo qiyaamo ka warankeeda ah iyo naf walba ina la xisaabtamaya tusahaya inay tahay cumuum hunaalika tablu kulu nafsin maa aslafat baana tustayba in loo jeedo oo fii suurati ancaam miya mise suuratu yunus yunis idan annakiratu fii siyaaqi اlihbaati qad tacumu liajli الsiyaaq liajli siyaq laakiin hadda ususha waaweyn unbaa laga hadlaaya wuxuu u gudbay sheekhu intaasi cumuumkan ka soo maray hadda aan soo marray wuxuu ahaa cumuumkii luqawiga ahaa oo laba qaybood sheekhu uu ka dhigay cumuum min nafsi siiqa ah iyo cumuum liajli shayin aakhar ah luqawi buuna kaa ahaa kulligii hadda wuxuu u gudbayaa cumuumkii curfiga iyo ahaa wاllafdu qad yucamamu lafdigu in caam laga dhigaa laga yaabaa bilcurfi liajli اlcurfi kan waxaa loo yaqaana cumuum اlmaxduuf horena waxaad ku soo marteen dalaat اliqtidaa baad ku soo marteen asagii weeye waa cumuum اlmaxduuf aladii cayanahu اlcurfu muqtadaa kii la odhan jiray weeye ayb isagaa mid cafwan kadalika aliqtidaau iqtidaagaa sidaa yani midkaa wuxuu rabaa inuu ku dhaho iqtidaagu xoos gelayaa waa cumuum curfi ah kan marka wallafdu qad yucamamu bilcurf wuxuu oga jeedaa waxay ku mithaaliyaan haddii xukumkii sharciga ahaa cayn uu ku tacalluqo curfigaa sarifahaya curfigaana cumuum faa'idayn xurimat calaykum ummahaatukum xurimat calaykum ulmeyta la yidhi meytadu waa daato xukunku ma qabtee maxaad u jeedaan cumuumka wuxuu cayinahayaa waxa meesha ka go-an saasaan kuu idhi waa cumuum اlmaxduuf aladii cayanahu اlcurfu xurimat calaykum akla اlmeytati wey akligaa ama isticmaalka ama intifaacaas maxduufka ah ayaa cumuum ku jiraa cumuumkana waxaa gelina curfiga waxaa loo jeedaa meytaha isticmaalina biwajhin min alwujuuh ha cunina biwajhin min alwujuuh ha dheefsanina biwajhin min alwujuh saa darteed maalikii ku dhegeen aayaddaa ku dhegeen xurima calaykum lmeyt waxay dhaheen waa cumuum curfiga ku jira meytada haraggeeda lama taaban karo oo lama magdin karo axaadiista aad sheegto oo dhanna waa muawalay dheen qaybna waaba daciifu halkaas iska lalaadiyeen idan qad yucamamu lafdu almeyta bilcurfi maadaama curfi uu keenaya hadde meyte waa la xarimay see loo xarimay de xukunka see ayagu uga waa maxaa loo jeedaa markaynooda wixii laga dheefsan jiray hadda oy dhimatay lagama dheefsan kara wey curfiga iyo dhaqankii caadada bani aadamkana keenaysa halka in loo leexiyo lafdiga fayacumu almaxduufu lilcurfi saasaa loo jeeda kadalika aliqtidaa dalaalat liqtida waa sidoo kale hadde waa inaga sooma rufica maxaa la qadarhayaa jamiic maxduufaat baa la qadaraya maye siyaaqiya maqaamka munaasab ka la qadarayaa ayib ayaynu soo marray calaa ra'yin buu ku yidhi ra'yiga wuxuu ujeeda qolyihii qabay jamiica almudmaraat ayaa la qadaraya waliba marka maxay qabaan waa caam caam bay qabaan marka dalaa'at oo ahayd maxduuf go'an oo la'aantii hadalku uusan run noqonaynin ama uusan ansaxaynin caqlan aw sharcan waad soo marteen kaa go'an ma midka munaasabka ku a ah maqaamkaan qadaraynaa calaa ra'yi اljumhuur mise waxaan qadaraynaa wax walbo suuragala calaa ra'yi اlmaalikiya calaa ra'yin saasuu ku yidhi marka dalaat haddaan qabsanno ra'yi almaalikiya wuxuu noqonaya isaguna caamun bilcurfi laa bilwadci ayib walaa alcaql ya may ma taageeraya kadalika iqtidoo calaa ra'yi inuu hoos marka la rabo in cumuumkiisa laga hadlo la hoos geynayo cumuumka curfiga an buu kuu sheegay mooyaane ma ma rajixo dadka horaan buu soo diiday oo ku walaa cumuuma lilmuqtadaa wuu soo yidhi soo maynan soo marin ayib وفحوى الخطاب baa ka mida calى qowli فaxوى الkhiطاab muxuu ahaa mafhuum muwaafaa alwlawi eh, soo lama soo marin laxnu khiaabi waxaan soo maray iyo faxwa khiaab mafhuum muwaafaqaha awlawiga ah falaa taqul lahumaa ufin oo kale y waxaan ku soo marray inay tahay faxwa alkhiaab haddii maskuudka iyo mantuuqu maskuudku uuba ka mudan yahay xukumka mantuuqa waxaan soo maray inuu yahay midka asaga waxaad soo marteen mafaahiimtu cumuum ma leedahay asagu wuxuu sheekhu soo yidhi walaa cumuuma lilmafhuum saasuu kuu leeyahay hadda calaa qowlin wadaaddaha qaba mafhuumka cumuum buu leeyahay cumuumkaas cumuum loqoweya ma aha kuu yidhi waxaa maxay waa cumuum curfi ah saasuu u jeedaa wafaxwa alkhitaabi ayaa cumuum ka faa'iideeya calaa qowlin oo nimankii qabay lilmafaahiimi cumuumun lilmafaahiimi cumuumun cumuumkaana cumuum curfigu noqonaya oo marka la yidhi falaa taqul lahumaa ufin la yidhi ufinta waxaa looga jeedaa bimacnaa dhib yaan loo geysanin curfiga wuxuu keenayaa inay tahay ufintaasi min baabi الtanbiihi biاladna cala alaclى ayib uf baa la yidhi wixii ka sii daran ee ka weyna iska badaaya wey marka cumuum baa ku jira wey fi nahyi cumuum fi nahyi hadde cumuumkan xagee ka yimid ma luqadaa keenaysa ma curfiga bini aadamka haddaan ku idhaa aabbaha uf ha dhihin macnaheedu waa maxay gebi ahaanba ha dhibin wey wax dhiba had yaarata ha u geysan xaggeen ka fahnay lafdigu kuma tusin lafdigu uf kuu diiday ee maxaa tusay curfiga iyo dhaqanka bini aadamka marka nimanka qaba mafaahiimta cumuum bay leedahay waxay u jeedaan waa cumuum curfi ee luqawi uma jeedaan kamaa sabaqa si ay soo hormartay buu ku sheekhu alshaaraةu ilayhi fi اlmafaahiim mafaahiimta sideena kusoo ishaaray ayb laxnulkhitaabna waa markay siman yihiin manduuqa iyo mafhuumka ay ku siman yihiin xukumka asagaa ah. waxaa kusoo miaaliseen qowluhu tacaala ina aladiina yakulu amwaala tama ulman akli baa la sheegay jamiica mxuu ah itlaafaat iyo isticmaalaadoo dhan ayaa la xugum ah waynu soo maray wbilcaqli waqad yucamamu lafdu lafdiga in la camima laga yaabaa bilcaqli lagu camimo laba suuro inoo sheegay ka tartiib الxukmi calى اlwaصf tartiib اlwaصfi mxuu ahay tartiib اlxukmi calى اlwaصfi لأn الxukma yaduur maca cilati wujuuda وcadaman haddii la yidhaahda hebel waxaad u hebel sii xoolaha maxaan u siin lifaqrihi maxaad ka fahmaysaa nin walboo faqiira in wax la siinaya ama waxaan ku idhi maalan nin ninkii faqiira kuu yimaada wax u dhiib shan nin baa kuu timid oad u dhiibtay fuqaro kaloo haddana yaa yimid waa inaad u dhiibto ilaa aad adduunka wax faqiir laga waayo leanna adaa xukunka waxaad ku xidhay oo citaaga ah wax siinta waxaad ku xidhay cillo oo ah alfaqr idan cumuumka waxaan leenahay waa cumuum caqliya waana cumuumka qiyaaska o dhanba ayib ka tartiib اlxukmi xukumka in lagu xidho cala alwasfi ay cala alcila وكمفهوم المkhaaلفة aw masle kale asagona mafhum mukhaalafana waa soo martay isaguna wuxuu faa'idanayaa maskuudka mafaahiimtii dhow maxaan soo maray ilaa muxuu ahaa toban miyay ahay mafhuumu sharin mafhuumu sifatin mafhuumu haayatin cadad zamaan makaan sideed miyay ahayd ayib haayo haddaan kala tirino haddee asmine iyo amkina u qaybinay iyo adugu waxay doonib ha noqotay mafaahiimtaas mafaahiimta maxaa ku jira markaan ku dhaho xilliga aan wax ku xidho waxaad ka fahmaysaa xiliyaha kale oo dhan in xukm ka bedel ay qaadanayso ila mafhumku wuxuu ahaa in manduuq uu xukm qaato mafhuumkuna uu naqiid alxukmi uu qaato mafaahiimtu marka waxaa ku jira cumuum ninka qaba inay mafaahiimtu ay leedahay cumuum ay leedahay ninka qaba ayib ka mafhuum اlmukhaalafa asaguna waa min baab asagu wadaada wa ilaha loosgeliy ciladaha loosgeliyo ciladaha loosgeeyo ka tartiib اlxukm cala lwasfa laga dhigo mafhuum اlmukhaalafa cumuumka ku jiraaya hala yidhaahdo caqli ma ahee gooni ma aheen waa ka mafhuum اcil mxuu ahay ka cumuum اlcila hala yidhaahdo marka aad xukumka ku xidhood tidhi aan shardi ku xidhnay aan shardi ku xidhnay ama aan kaaya ku xidhnay ama aan ku xidhnay cadad ayb oo fajluduhum amaaniina jaldan la yidhi maxaan ka fahmaynaa sideed sideetan wax ka badan lama garaaci karo wax ka yarna lama garaaci karo nuskeed lama garaaci karo idan waxaan xukumkaa ka ahayn oo dhan baa la diidaya marka cumuumka wuxuu ka imanayaa ka cilla wey waxaa loogu xidhay xukumkan siddeetanka ayuu qabaa wey inta kale waxaa laga waay cillad baa laga waayo wey ila waxaa la raba cilladu inay noqoto mutarida wa markay ay tahay waaxidu ida istaqalat bilxukm idan fi lwujuud waa in xukumkiiyo laysku xidho mantuuqi ayb nafyigana marka kaa la waayo xukumku waa in la waayo waxaan sideetanka ahayna aan la ogolan marka waa min baabi cumuum اcila wadaada odhan lakin dhibba ma laha muhimmaddu waa maxay mantuuqa wixii aan ka ahayn oo dhan ba xukunka baa laga anfiyey mantuuqa waxaan ka ahayn o dhan xukunkaad ka anfinaysa anfintaana waa anfin ballaaran oo caam ah jamiic almafaahim walixtimaalaad o dhan ba meesha laga saarayo wuxuu u gudbay sheekhu daabit اlcumuum daabit اlcumum waa muhim wuxuu uhi waa micyaar اlcumuumi fii lafdin yaxtamil اlcumuum wغayrahu صxة الاستثناء minه لأنه إخراج ma lowlaahu lawajaba dخuuluhu faykرج الcadد وin saxa الاثناء minhu لأnnahu nas wuxuu leeya hadaad rabto inaad ogaato lafdigan aad tijaabiso ila xisaabta waxaa lagu siiya miisaan aad ku miisaanto inay saxan tahay iyo inay khaldan tahay haddaad rabto inaad lafdigan ogaato iyo siiqada inay caam tahay in kale istinaad gelin boodi intaad sheegta asagii wax ka soo reebi jaaءa alqowm baad dhihi ilaa zaydan marka waxaa leeya alqowm waxaa ku jira cumuum baa ku jira kii iطlaaqa ahaa ama kii kulliga ahaa ama kul baa ku jira almuhim karaa ku jirta saa marka alqowm iyo wixii la halmaala qowm oo mucaraf ah murakara iyo wixii la halmaala meesha oga baxaan wuxuu ku yidhi waa micyaaru اlcumuum cumuumka miisaankiisu waxa lagu qiyaasay lagu qadaro fii lafdin weedh yaxtamil cumuwaqir waa shardi lafdiga aad tijaabinayso waa in iskii marka horeba uu caamna noqon karo caamna uusan noqon karin lafdi sidiisuba caam aan noqon karin miisaankan uma yaallo wey waxaa la rabaa lafdigu inuu fi luga aw fi اlcurfi wاlcaqli uu yahay muxtamil lilcumuumi wa lilkhusuus markaasaan ku firinayna aadaadkii oo istidnaha ah kadib uu caddaanaya inuu caamiya in kale صxaة الاstinaaءi minhu waa in asaga wax laga soo reebi karo in اlinsaana lafii khusrin ila اladiina la yidhi marka waxaan maxaa yeelay alinsaan marka hore wuxuu ahaa lafdi ixtimaala khusuus iyo cumuum cumuum buu ixtimaalaa markuu galo al marka laga gooyana cumuum ma ixtimaalo oo waa iska nakira shaa'ica ayb صxaة اlstya صaxiix way ixtimaashaa way ixtimaashaa daahiran ixtimaalka dalgaale waa maxay kii naskaa maaha waa ixtimaalkii duhuurka ah ayb ujeeda sheekhu waa inay weedhu tahay saalixa eh, lilkhusuus wasaalixa maxaa ajmacuun afraad baad dhigi kartaa jaaa fulanu wa fulan ama jaaa alqawmu oo koox macduudiina kulluhum ajmacuun baad dhigi kartaa iyadoo ay maxsuur qoomku yihiin qolyaha odhanaya dee cumuumku waa waa nasfi dalaalati haddaad tahay oo xanafiya tahay waa gooni ayb kulada markaad raacday matow kii daamisa waa caam madax banaana muran baaba ka jira kii daamisa iyadaa markaas caama muran baa ka yaala muhiimaddu waxaa weye lafdi waa inuu yahay saalix lilcumuumi luatan aw wacan aw curfan luqatan aw caqlan aw curfan xaggana uu noqon karo khaas uu noqon karo markaas waxaan ku firinaa istinaan ku firinaynaa lannahu istinihii ikhraajun waa saarid maa shay lowlaahu lowla istina haddaan istina jiri lahayn lawajaba u laazimi lahaa dukuuluhu fi lmustam inuu guda galo fayahruj marka waxaa bixi oon caam noqon karin alcadadu lafdiga cadadka ah lafdiga cadadka ah waa saalixun listinaa saalixun listinaa laka calaya casharatun ilaa tnatayn baad dhihi ilaa alaaa adhihi ilaa waaxid baad dhihi waa lafdi saalixa lilistinaa laakiin marka horuusan ahayn saalix lilcumuum tii kaaga reebay fii lafdin wa ixtiraaz yaxtamilu alcumuuma waa hayrahu buu ku saaray fayakhruju waxaa baxaaya alcaddu waa bixi wa in saxhaba asxaabku guudha alistinaau minhu lanna xalaynu soo maray cadadku inuu yahay qadiya qadiyatu kullin kullun oo kaafiya laam ah alxukmu calaa majmuuc haddii juz la qaadana uu badumahayo ida irtafaca juzun minhu irtafaca kulluhu xalaynu soo maray marka haddaad tidhaahda cadadku waxbaa laga soo reebi karaa wadaada muxuu caam u noqon waaye waxaan leenahay fii aslihiba laa yaslixu an yakuuna caaman ayb liannahu cadadku nasun weeye wuxuu kaloo sheegayaa muxuu u noqon waayey muxuu u noqon waaya cadadku caam u noqon waaye waa masale iska daqiiqa cadadku muxuu caam u noqon waaye ilaa katara ku jirto wuxuu u noqon waaye cadadku waa nasun fii macduudihi cumuumkuna asalkiisu waa inuu daahir noqdo yaxtamilu takhsiis caam maxaa lagu yaqaanaa in takhsiis galo wax laga soo reebo cadadkuna waa nasun fii macduudihi naskuna wاnusuusu laa taxtamilu اlmajaaza wاtakhsiis shayga naska ah ee ku cad macnihiisa an kala ictimaalin waxba lagama soo reebi karo takhsiis ma geli karo majaazna ma galo ta'wiilla ma galo liannahu cadadku waa nasun weeye falaa yaxtamilu atakhsiis caamna waxaa lagu ogaa fii asli inuu way fahanteen baan u malayn fii asli inuu takhsiis galo saasuu kuu sheegay faculima waxaa la ogaaday markaan saas soo nidhi annahu laa cumuuma fi اnakirati nakirada inuu caam ku jirin fii hayri maa sabaqa nakirada inta aan soo sheegna aan kay nakira fii siyaaqi الnafyi fii siyaaqi الsharطi fii siyaaqi الnahyi fii siyaaqi اlimtinaan wاlistifhaami intuba laakiin hal mar baan kaaga socan ku uri hadday ku timaado fii siyaq اlإثbaat waxaa laga inay faa'idayso cumuum liأjli الsiyaaq liأjli inta un baad ka reebi walow kaanat jamcan ba ha noqotee nakiradu jamc ba ha noqotee caam ma faa'idaysa maxay lanna waa hayru saalixa fii asliha lilcumuum ayib rijaal iyo muslimiin oo ka go-an ashu waxaan leenahay waa jamc cadad mucayana tusa dalaaladuna markaas waa dalaalatu kullin ee kulli ma aha kulliyana ma aha ayb marka wuxuu ujeedaa soo gebageba annakira fii siyaaqi اlإثbaati laa tufiidu اlcumuum intaasu hadda ka rabaa faculima annahu laa cumuuma fi الnakirati fii hayri maa sabaqa walow kaanat jamcan ba ha noqotee ka rijaalin wa muslimiin oon al wadanin maaa waa nakira baad ku timid nahyina meesha ma yaalla shardina ma yaalla ila akhiri waad garatay wuxuu kale u gudbay alficlu fii siyaaq اlibaat waxaynu soo marray ficilka fii siyaaqi shari ah aw fii siyaaqi annafyi ah inuu faa'iideeyo cumuum cala araajix xataa hadduu fii siyaaqi اlistifhaam ku yimaado oo fii siyaaqi shardi ku yimaado inuu lamid yahay wadaadaan rajcadhiba ma laha marka ficilka asaguna mubatka ma faa'ideeyo cumuum walaa fi lficli walaa cumuuma fi lficli baa la ogaaday almuhbati la sugay naxwu qadaa bishufcati liljaar xadiikiibu ku dhegay masaladan qaabku hadta sheekh u dhegay fi lusuul way ka yar duwan tahay usuulka waxaa loo yaqaanaa xikaayat saxaabiyi waxay caan ku tahay magaceeda xikaayat saxaabiyi ficlan daahiru lcumuum hal yufiidu alcaama aw laa saxaabigu hadduu soo guuriyo ficil daahiruhu lcumuum ma xikaayadan ku dhegaynaa mise maxkiga shaaficiyadu marka ra'yigay qabeen wadaado badanna ay ku taageereen ayuu markaasi waana ra'yu jumhuur usuuliin baa la yihahdaa xikaayaة الصaxaabiyi ficla ظaahiru اlcumuum hal yufiid اlcumuum nahaa can bayci اlharari nahaa can bayci اlgharar nabigu ummadda lafdigii ma soo guurina saxaabigu laakiin xikaayo weeye wuxuu ka sheegaya nabigu inuu reebay oo diiday baycu اlgharar alkar haddaynu soo marray waa mufrad mxuu ama ismu jinsi ee la macrifayo an la geliyey yacumu idan ma xikaayada yaan xujaysanaynaa mise maxkiga ashaaficiya waljumhuur waxay leeyihiin alxujatu waa maxay waa fi lmaxkiyi lafdigii uu nabigu yan lama hayo falaa cumuuma qaraafi iyo ibnu xaajib iyo ibnu qudaame iyo tilmisaani eh, mxuu ahaa alfihri wadaadka iskale maalim sharx macaalim usul fiqi iyo raggaa waxay rajeen wakadalika shanqiiti waxay rajexeen inuu cumuum faa'ido wahada huwa sawaab waxay leedahay saxaabigu waa luqawi waa eh, mxuu ahaa muslim waa aamin waa cadli asagaana shahida tanziila eh, walwaqaa'ica washaahidu yara malayra alghaa'ib alxujatu waa fi lxikaaya lafdiga uu saxaabigu soo xikaaya la ictimaadaya maca jawaazi ariwaayati bilmacna ood soo marteen maxaa lagu diidaya marka waxaa laisku hayaa qadaa bishufcati al baa ku jirta soo ma arti qadaa bishufcati liljaarna asna al baa la sii cumuumkaa uu saxaabigu soo lafdigiisa ka muuqda ayaan xujaysan wahiya alxikaaya maxkigii howl noo taalla ma aha ayib marka shaafici maadaama isagu iyagu ay saqaymeen shufcat baashi way awileenoo marka halkaas bay u sinsaareeyeen marka siduu sheegay shaaficina waa ra'yu ljumhuur ee keligii maaha waxaa kaloo lamid a ah, asna cumuum kuma jira wakaana yajmacu fi safari wakaana yajmacu fi safar ayib ama ficilku ha ahaado wey ficil iska koobanoon dawaam iyo tusayn istimraar ama e, kaynuunuba ha watee marba hadduu fii saaq ibaat ku yimaado xujcumuumma e, faa'ido ujeedaa wakaana sal sl yajmacu fi safar taqdiiman wa taakhiiran fii waqti اluulaa fi waqti اhaaniya waxoo dhan wuu camimaya iyo macamyaa la isku haya ayib wadaadaha marka cumuumka qabsanaya laba weeye mid waa maxay asafar bay ku dhegayaan safarka ama ha noqdo dawiil ama ha noqdo qasiir ayib halkaasay kaga dhegahayaan nimankan waay waa ficil ku yimid fii siyaaqi اlihbaat wax cumuuma ku jira ma jiro midda labaad waa xikaayo wadaad la yimid saxaabi ah lafdiga nabiga iyo ficilkina lama soo guuri qowlna meesha ma yaalo asla laa cumuuma fi اlafcaal <coughs> halkaasay taagan yihin muhimaddu marka ficilku wuxuu la mid yahay nakiraadka hadduu siyaaqaadka hore ku yimaadana yacumu hadduu siyaaqa ku yimaadana laa yacumu asaalatan laakiin kanoo kale waxaa fiirinaysaa in lafdi cumuum ku jiro lafdi cumuum sida alkarar oo kale iyo ashufca oo kale iyo tan baad ka eegi waxaa la ogaado kuli walaa fi lmuqtada muqtadi iyo muqtada baa jira muqtadigu oo bikasri bismi اlfaacil ah waa jumlada iyo alfaada wax ka go-an yahay rufica alqalamu mxuu aha in allaha wadaca mxuu ahaa rufica can ummati اlkhaطأ wالnisyan wama stukru calayhi iyo hawlihi aan soo maray mxuu ahaa faman kana minkum aw calىa safarin facidaة min ayaamin akhra faaftara meesha ku jirta jumladan wax ka go-an waxa la yihahda muqtadi leanna iyada waxay dalbanaysaa maxduuf in loo qadaro shay go-an in loo qadaro saasaa loo yihi muqtadi ayib ka cumuumka keenayeena waa midka go-ano muqtada baa la yidhahdaa marka muqtadi haddaad soo maraysan waa dalalat wuxuu hadda inoo sheegay wax kale maaha walaa cumuum cumuum kuma jiro fi lmuqtada ay fi lmaxduuf shaygii la gooye mudmarka ee la qadaraya ima lisidqi اlmutakalimi aw lisixati اlkalaami sharcan aw caqlan waad soo marteen asna cumuum kuma jiro naxwu qowlihi tacaala xurimat calaykum ummahaatukum xukmu taxriim baa ku dhagay leeyihiin ummahaadka ummahaadkuna waa acyaaniya dawaad weeye mar hadday acyaanay dawaad yihiin curfigaa leexiyey lafdigo wuxuu u leexiyey xurimad calaykum alاstimtaacu biummahaatikum ama loo galmoodo ama la ag jamiica anwaac اlistimtaacaad oo dhan baan xarimaynaa cumuumkaasi marka waa cumuum almuqtadaa ama waa cumuumka haddaad soo marayseena ahaa cumuumkii curfiga ahaa dhiba ma wuxuu qaba wadaadku laa cumuuma fi اlmuqtadi fi اlmuqtada cafwan bacdu alxanafiya wakadalika almaalikiya oo badankoodna waxay qabaan muqtaduhu cumuum buu leeh aniga hadda kuusoo sheegay inay aayadda ku dhegeen xurimin calaykum almeyta iyo howlo badan ku baabi'iyeen bal ilmuqadaru ka go-anee la qadarayo bixasab اlxaaja kolba maqaamkaa taagan tahay in baadii maxaa halka kom aboon rufica can ummati ay imu rufica waxaa laga korya ummadayda imu اlkhaطa'i ama waxaan dhahaynaa cala اlyadi maa akhadat xataa tu'adiya calى اlyadi maa akhdat gacan waxaa saaran waxay qaaday waxaan qadaraynaa calى اlyadi damaanu maa ahadat mise raddu maa ahadat mise waxaan leenahay wax kalaan qadaraynaa nimanba waxay leeyn dhammaan waa la qadaray wax walbaa la qadaraya damaan baa saaran oo bedelkiisii baa saaran oo qudhigiisi inuu celiyaa saaran kulli waa holo la qadaraya marka nimanka sidaa yidhi waxay dheen cumuum baa ku jira asagu wuxuu le maya bixasabi alxaaja aan dhahno waxaan qadaraynaa caaliyadii maa akhadat ay waxaan leenahay raddu maa akhadat binafsihi haddii la waayona bedelkiisii iyo <laughs> qiimihiisi marka bixasabi alxaaja la qadari ayib wuxuu u gudbay masale kaloo dhib badanoo muhiim oo loo yaqaano caطfu اlkhaasi cala alcaami hal yaqtati takhsiis lafdi khaas ah haddii mid caama lagu cadfo caamkii makhaasis ma hayaa mise sidiisu u socon caطfu اlkhaasi cala alcaami hal yaqtadii الtakhsiis bimacnaa macطuufkii waa khaas macطuuf calayhina waa caam ma iskugu lugu duwayn labada lafdi ma iskugu tegayaan khusuusnimo mise cumuumnimada baaqa ku ahaanaya masaladaasoo lagu dagaalamo waana masale iska usuuli ah wabitaali xaggana farciyaad badan ka baxaan xanafiya shaaficiya ku hardama ayagun ba adinka horba hardame wuxuu ihi sheekhu walaa fima cuطifa calىa caamin walaa cumuuma cumuum kuma jiro fii ma cuifa <clears throat> kii lagu cadfay calaa caamin asagoo khaasa ah ayaa caam lagu cadfay caam asagoo noqon maayo wey kana khaaskiisii buu ahaan kana caamkiisii buu ahaan macuuf calayh naxwu qowlii qab sal slam laa yuqtalu muslimu bikaafirin hada huwa almacuuf calayh laa yuqtalu muslimu muslim lama dilo bikaafirin bisababi kaafirin ruux muslima ah hadduu gaal dilo looma dili karo looma qisaasi karo bikaafirin marka maxaa ku jira soo martan waa nakira he nakira fii siyaaqi الnafyi ama fii siyaaqi الnahyi labada macnoba ila waa la sheegay aan iskaga socon marka waxaan leenahay kaafir loo dili maayo murtad ah walaa mid xarbi ah walaa mid dimi ah walaa mid mucaahada walaa musta'man gaal walbuun ruuxa muslimka uu dilo oo uu ku xadgudbo hadduu doon ha dulmiye looma qisaasi karo loo dili maayo laakiin dandhow kale iyo ma kale iyo hawlo kale iyo haddii doona tacsiir iyo edbin iyo xadhig iyo waa socon laakiin qatli mamnuuc taa waa la gartay lannu qaacida waxa weye laa yuqtalu alaclى biاladnى qaacidada qaacidat اlqisaas wاlxuduud adnuhu acluhu looma dilo biاladnى ka sareeya <clears throat> loo dili maayo <clears throat> mid hooseeya laakiin qaacidada sababka waxaa weeye yuqtalu اlaclى bimusaawihi acluhu waa la dilayaa mid asaga la sameyn baa loo dili ayb ama aladna asagu melgii baa galay aladna yuqtalu bilmusaawi wa bilaclى adoo adna haddaad ninkaa sarreedisho lagu qisaas saa dartee haweeney hadday nintiishu maxaad leedihin waa la qisaasaya ayada ayb addoon hadduu xor dilana melgii baa galay aladna yuqtalu bilaclى wa bilmusaawi ya ayadu haddii disho ninka waa loo qisaas asagu laakiin hadduu dilo nusuus baa naga saartay oo qaacidada khasistay ay haddaysa nusuustaa jiri lahay waxaa weeye haweenay nin looma qisaasen marxausman bikaafin waa xukmun caamun walaa duu cahdin fii cahdihi gaal caad iyo ballan eh, ku jirana ballankiisi dhexdiisa laguma dilo asagoo dhammaanin ballanka ilaa u dhammaan lama taaban karo idan jumladan eh, eh, macduufada iyo taa macduufa calayhiga tan waa khaas waxaa la yidhi walaa duu cahdin fii cahdi loo dil ay bixarbiyin loo dil maayo gaal mucaahad ah aw mucaahid waxaa tidhahda hadduu kaafir xarbi a dilo loo dili maayo maxaa yeele midka xarbiga ah waa mubaaxu dam kan mucaahadkana waa macsuumu dam qaaciduna waxay ahayd laa yuqtalu alaclaa biاladna mid sareeya looma dulo mid liito ka hooseeya marka dimiga iyo mucaahadka ayaa ka sareeya kaafirkii xarbiga ahaa idan walaadu cahdin fii cahdihi annagu waxaan ku fasir ay bixarbiyin amaa muslimkii laa yuqtalu bikaafirin jumlatan mucaahad dimi xarbi murtad mina loo dili maayo ka caam lafdiga caamkahabaa mid khaasa lagu cadfay oo khuseeya la yuqtalu mucaahadun bixarbiyin halkaas annaga waa tawiilka yagi ama alxanafiya waxay leeyihiin kan dambe khaaska ah khusuuskiisu wuxuu kula laabanayaa kii hore caamka ahaa kii hore caamka ahaa buu kula laaban oo ruuxa muslimkaa inaan loo dili karin kaafir xarbiga waa mujmac bay dheheen kadalika mucaahadku hadduu dilo xarbi inaan loo degan waa mujmac ayib muhimaddu marka maxay noqotay sidoo kale mucaahad hadduu dimi dilana mid musta'manaa dimi dilay waa loo dili bay dhaheen tan marka sa hadday noqotay kadalika almuslimu idaa qatala dimiyun qutila bihi bay dhaheen maxay qabaan idaa cuطifa alkhaasu cala alcumuumi yukhasisuhu bay qabaan yukhasisuhu soomaadan soo dhihin mucaahadku xarbi <clears throat> loo dili maayo laakiin hadduu dilo mucaahad kale waa loo dili hadduu dilo dimina waa loo dili dimiga asaga ka sarreeya haddee mucaahadka haddaan ka midka ammaanka un lasiyan ka soo qaadno dimiguna haddee ninkana dhex degane jizada laga qaadee geesaha waaweyn ka soo qaad haddii marka mucaahadkii aan loo dilaynin mid asaga ka liito xarbi aan loo dilayn muslimka waa xarbi looma dilay bilijmac tawaama ismaanay dheheen haye mucaahad baa wuxuu dilay mucaahad kale waa loo dilay la garay wuxuu dilay dimi lana waa musaawi dimi buu dilay dimigu waa aclaa min almucaahad waa loo dili idan mid walboo loo dilahayo ii sheeg mucaahadku muslimku waa loo dili lanna takhsiis buu keenaya alcaطfu calى alcaami yukhasisuhu saasay oga jeedaan marka لأن الcaطفay ayagu qabaan في hada الmasألة yqtadي التaswiية jumhuurna waxay waba kama jiraane caطfigu wuxuu keenaa alاجtirاaq في asل xukm waxaa la mida khaaska lagu cadfay caamka qowluhu tacaalى والmuطلقaaت yatarabasna بأnfusihina إلى آkhirihi waxaa la yihi وبcuulatuhuna أxaqu biradihina والmuطلقaaت waa lafdi caam haddayna marayna jumuucdii la geliyey almucarafaat la gelay waa caam haweeney walboo la furay ama baaina ha noqoto baynuuna kubra suqra ama rajciya ha noqoto caamkaasuu u socday yaa mar dambe waxaa yimid khaas wa bucuulatuhunna raggoodiiba axaqu biraddihinna waxaa laga hadlay rajciyaad gabdhaha rajciyaadkii ciddadu weli ka dhammaanin raggoodi in lagu celiyaa ayagaa u xaqmu damiirkan waa bucuulatun igu laabanaya wa bucuulatuna bucuulat lmuallaqaati miyaa mise bucuulatuna bucuulat rajciyaati weeye bucuulaة الrajciyaati wey cadafkan bucuulatu lagu cadfay muطalaqaadka hal yukhasisuhu la dhihi maysid muطalaqaadka laga soo hadlay ee saddexda bilood saddexda dhig tirsanhaya waa rajciyaadka besa dhihi maysid oo waxaad rajciyaadka besa dhihi kartaa waa markaad qabto cadfu اlkhaasi calى alcaam yukhasisu dad qabto waxaad dhihi khaldamin wاlmuطalaqaatu ay ay rajciyaad lanna maxaa jira wa bucuulatu noo soo socotaad leedahay inaad fahanteen baan u malaynaya haddii laakiin aad qabto khaaska caamka lagu catami ma khasis waxaad leedahay khaaskana wuxuu khuseeyaa meeshiisii sida mucaahadka u khuseeyo xarbiga caamkan wuxuu khuseeyaa fii jamiici maxaalihi waad kala goyn waa laba jumal oo shuqul iskugu lahayn waawda dhexda ku jirta waaad wow istinaafiyaad ka dhigaysa ka dhigi maysid caaifo ayib waa masalo dhib badan lakin inta aan kaga tago wuxuu gudbi masalo kale walcaamu fii siyaaqi madxin aw damin baaqin calaa cumuumi maa lam yucaaridu caamun aakhar qaacida xalay aan soo maray qaybo ka mida weeye e, e, maa siiqa liqaradin laa yuxtaju fii hayri xalay soomeynu soo marin tii bay ka mid tahay furuucdeedii in gooni loo sheego ma munaasama waa qaacido ka mida qaacidadaas ma alcaamu allafdu alcaam idaa siiqa liqaradin hal yabqa calaa cumuumihi baa la yidhahdaa اللفظ الcاam إdا siiqa لغرض lفdi caama hadii ujeedo loo keenay dmi madxi baa loo keenay bayaanu شhay baa loo keenay tahwiil baa loo keenay hal yabقى cawل cmuumihi أw lا waa inaga xale soo maray maqsuudkii mutakalimkii waxaa istacaarudaya dalaalaة لفظ الcaam baa istacaarudaya marka masaladan waa farc min tilka الqاacida والcaamu lafdiga caamka ah oo fii siyaaqi madxin ammaan ku dhex yimid aw dmin ama canaan iyo cambaneen ku dhex yimid baaqin buu ku yahay calaa cumuumkiisu baaqi ku yahay maa lam yucaarid hadduusan ka hor imanin caamun aakhara caam kalo lam yusaq e, lidamin walaa mid ba ku daraysa la soco haddii caam kaloo asaguna madxii dami loo keenay dee waa isma dhasheed wey ee waxaa loo jeedaa caam kale oo asagu lam yusaq aan loo soo kacaynin laa limadxin walaa lidami waxay ku maaliyaan والذيina ykniزuuna الذahب والفiضة وlaa ينfiquna fي sabiil lah fabashirun bcadaab aliim shaaficiy iyo xanafiyo iyo wadaado badan waxay isku qabteen gabdhaha muslimaadka dahabka ay xidhaan ay ku xaragoodaan iyo fidada ay ku xaragoodaan zake ma laga rabaa mise lagama rabo nimanka yidhi zaka laga rabaa waxay ku dhegeen والadiina ykniزuuna dahab dahab wey waxaad qabta gabadhya ama jijima ka dhig ama saacad ka dhige dahab maya mise maaha aayaddan iska hobay leeyihin walaa yunfiquuna fii zaka aan ka bixinaynin weeye fabashirhum bicadaabin aliim halkaasay ku dhegeen nimanka di waxay leeyiin aayaddan waa caamun siiqa limadxin lidamin cafwan dan baa loo soo kaxeeyey waxaa loo soo kaxeeyey iktinaasga iyo xoola kaydsiga iyo bakaarahan la duuganayo waxaa ummadda in laga cambaarayo o laga fiijiye looma keenin dhagadhagaa gabdhaha in fooda la geliyo waa fahanteen baan u malay marka alcaamu idaa siiqa limadxin wadamin madxiga waxay ku miaaliyaan kala in abra lafii naciim in اlfujaara lafii jaxiim ayb alfujaar hadda waxaa loo sokxiyey waa lafdun siiqa lidammin abraartuna waa lafdun siiqa limadxin marka waxay leeyiin caamka ku yimaada siyaaqa asaga ah ma ujeeddadii basaan ku fiirinaynaa oo qasadka mutakalimka mise lafdigan ku dhegaynaa lafdiga haddaad ku dhegto warkiisu waa cad yahay haddaadan ku dheginna waa war la gartay waxayna u saabsanta qacida hal an soo marray allafdu alcaam idaa siiqa ligaradin hal yabqa calaa cumuumihi ictibaaran lilafdi aw yukhasu fii masaaqihi ictibaaran lilmaqsuudi walgarad sida xal aad soo marteen waxaa ka mid a ti haddaad xalay marayseen fii ma saqat الsamaau alcushur siiqa libayaani alqadri اlwaajib ee looma keenin in la sheego shayga ay laga zakaynayo ma khadrawaadkiiba fawaakiihdiiba badarka xubuubtiiba hawshaa looguma talagelin inamaa siiqa libayaan alqadr alwaajib maa lam yucaaridhu caamun aakhar waa un iska tarjiix ugu jeedaa mooyeene shayga hadduu caam yahay oo la mucaarado asna hadde hawshaan bay wada marhayaan tii unbuu sii taqriirin laba qowl baa ku jirto oo qowl wuxuu leeyahay maa siiqa limadxin aw damin yacum iyo laa yacumu iyo qowlkan mufasilka odhanaya waa caam haddaan caam kale uusan ka hor imanin masalo kale u gudb wuxu wاlkhiطaabu الshifaahiyu laa yashmalu hayr اlmawjuudi اlmushaafahi lugatan wainama yacumhu sharcan liأna sharcu caamu bidaliil qaaطic tan waa maxay masalada waa masale iska muhiima alfaadda caamka ah ee qur-aankai sunnada ku timid ma muslimiintii markaa joogeen nabiga uu la hadlay ee uu la khitaabay ila meeshan mukhaaib oo suubana ah iyo mukhaataba ummad hor joogtay ah ayaa jira inteenni dambe timid aayaddii degtay xilligu nabigu noolaa iyo xadiidkii nabiga khitaabka maalinkaa u jeediyey miyaa ina taabanayso abubakar iyo cumar u taabanayey luqatan wey mise inagu sharci ahaan baan usoo soo gelaynaa taasaa laga hadlaya wاlkhiطaabu hadalka khiطaab baa la yidhi ma aha xugum ma aha laga hadlay waa khiطaab axadukum laa tafcal ya fulaan mukhaaطab lafdigu khuseeya laga hadlaya wاlkhiطaabu الshifaahiyu khiطaabka hadalka ruuxa la hadlaya ah laa yashmalu ma gaadho hayra اlmawjuudi اlmushaafahi kii markaa taagna ee lala hadlay mooyeen cid kale ma qabanayo luqatan wey lannahu khiطaabku wuxuu keenahayaa mukhaaib hadla iyo mukhaaib lala hadlo bisiiqati khitaab saa darteed shaafici waxay haduu ninku yahay nisaa'i tawaaliqu afar buu qabay saddex hor fardi wuxuu nisaa'i tawaaliqu midda maqan ma soo gelaysay dheh lafdigu waa caan baa tidhi lafdigu nisaa'i tawaaliqu buu idhi gabadh bay maqanto jikaday ku jirtaa kuwana waa ka hor fadhiya wuxuu idhi nisaa'i tawaaliqu induu ku taagay maxaan leenahay ayb midda maqan waa ka baxaysa waxaa laga hadlaya waxaa weeye khiaabka muwaajahada ayib baa laga hadlaya ma aha inaad xukunka soo gelaysaan inii rasuula ilaykum jamiica iyo mxuu ahaa liundirakum bi waman balaqa adilo guud baa jirto tusaysa nabiga kuwii la joogay iyo ilaa qiyaami saaca kulli xukumka inay u siman yihiin lagama hadlay xukma inaan u simannahay ee waxaa laga hadlayaa lafdigu su u qabtay abubakar almukhaaab bihi wadaadu adiga hadda makuu qabanaya lafdigaa laga hadlay o xukunka lagama hadlayo waxa laga hadlay waa lafdiga ma aha axkaamta aan lagu khaldamin oo aan la soo boodina axkaamta dadkaas u taallay annagu faryare bidix baan ka baxayna sidii jinkaa dhiira ya luqatan baysan u soo gelayna ha sharcan ma soo gelayso laa luqatan walaa sharcan lannahu alaaqu alfaadu ku xidhan yahay meeshu ma yaal alfaadda la fiirinaya ayib wa inamaa yacumuhu khitaabkaa lagula hadlay saxaabadii dadka aan joogin wuxuu u camimayaa sharcan licumuumi shariicatihi lianna sharcahu calayhi salaatu wasalaam caamun weeye mid jooga iyo midaan joogin bal macduum buu caamun bidaliili alqaaici daliil qaaica ayib ayaa waursiltu ila annaasi kaafatan dadkoo dhan buu nabigu loo soo diray lakin waxa laga hadlayaa khitaabkii caadiga ahaa wuxuu u masalo kale waxa un khilaafku waa fi dalaala lugawiya wey ee ma aha fi dalaala sharciya lagama hadlaayo wاlkhitaabu lلnabiy hadalka nabiga ku wajahan bixarfi nida matalan yaa ayuha الnabiy lima tuxarimu oo kale iyo yaa ayuha اlmuzamilu qum illeyla ilaa qaliilan oo kale ayib hadalka nabiga ku wajahan ummaddu ma soo gelaysa wاlkhiطaabu lلnabiyi khiطaabka nabiga ku wajahan laa yadkhulu fiihi اlumma ummaddu ma soo gelayso ayib waa midka nabiga khuseeyo wey lafdi ahaan ka laga niqaashahayo waa khitaabka ay dhici karto ummaddu xukumkiisa inay soo gasho nabigan lagu halqabsaday yaa ayuha nabi lama tuxarimu ma xunka taxriimiga ummaddu inay soo gasho waa suuragal laakiin lafdigu nabiga lagu halqabsaday yaa ayuha almuzamilu qumi leyla ilaa qaliila xukumka inay ummaddu soo gasho waa suuragal laakiin nabiga ku dhacahaya laakiin lafdiga nabiga ku wajahan ummadduna aysan soo gasho aysan suuro nabigu khaas ku yahay yaa ayuha lmudair qum faandir inagu maku jiraa ma soo geli karo wamra'ata mu'minata in wahabat nafsaha lilnabiy meeshaa kuma jira inagu waxaa laga hadlayaa khitaabka u suubada xukumkiisa inaan soo gallo inagu kaasaa laga hadlayaa inagu ma soo gelaynaa ayb taan iskaga tanna waa iska un tafsiil wadaado walaa jamcu mudakr saalim laa yadkhulu fiih linaahu buur jamc mudakr saalime yimidna dumarku ma soo galaan luqatan takliiban bay u soo gelahayaan falidaa saa darteed baa fusila la kala saaray raggi iyo dumarkii fii qowlihi tacaala ina almuslimiina wlmuslimaat xadidka umusal nabi maxamedow qur-aanka waxaan arkaa ilahay un ragga uu sheegahaye annaga maxaan helay ayaddana soo dul suurat اlaxzaab ayb laakiin umusalam waxay rabtay in la tansiisiyo carabka lagu dhajiyo iyagoo la caddeeyo mooyeene caaisho iyo iyadoo umusalama aba markuu nabigu yidhi ninkii macawistiisa jiida iyo maradiisa khuyalaa naar buu gelahayaa waxay yidhahdeen umusalama iyo caaisho nabi allow haweenku maxay samaynayaan rag baana laga hadlay man jara hawbahu khuyalaa nabigu haweenku maxay samayn ha raariciyeen dhudhun ama taako ayib marka waa iska waxaa la mida damiirka jamc mudakar salim almuslimuun iyo mu'minuun iyo wakada damiiruhu damiirkuna waa la mid damiirkuna waa waxbaan ka booday way saxan tahay sheekh wاlkhiطaabu lلnabiyi laa yadkhulu fihi اlumma walaa yadkhulu jamcu mudakar salim fihi اlinaau weeye oo waan kala hormaraynaa walaa yadkhulu fihi اlinaau ama walaa jamc mukr saalim laa yadhulu fi linaa cibaaradu xoogo anaf ba ku jir lakin macnu ujeed waad fahmaysa waxaa weeye un laba goor buu soo celiyey laadi buu soo celceliyey laba goor ta inuu naga daya ahayd ama ta dambe joojiye inuu naga daya walaa jamc mukr saalim yadhulu fi linaad muhiimaddu waa iska intaa wuxuu u jeedaa ma soo galayan kadaa waxaa la mida damiirka dukuurka faqtuluu haweenku ma ku jiraan kuma jiraan ma soo gelaya min xayu lua nimana waxay dhan waa gelayaan dhiba ma laha ilaa an yakuuna inuu yahayba mooyeen bitaqliibin bidaliil in jacmi kursaalem intii la qallibo haweenkii la hoosgeeyaba mooyeen ayib wasadaqat bikalimaati rabbiha wa kutubihi wa kaanat min alqaanitaati lama dhim maxaa la yidhi min alqaanitiin wasadaha maa kaanat tacbudu min duuni اllah inaha kaanat min qowmin kaafiriin ayib qur-aanku way ku badan tahay maxay ahayd boqorkii muxuu ku yidhi islaamtii aafowday nabigana dhibtay istakfiri lidembiki inaki kunti min alkhaai'iin buuhi ma dhihin min alkhaai'aati marka takliiban mar baa loo hoosgeliyaa mudakarkii iyo muanadkiiba mxuu ahaa laisku dhuftaa maray qaطcan u soo way jirtaa nabiyulaahi aadam iyo hooyadeen xaawo maxaa laga yidhi qulna habituu minha jamiican ihbituu damiirka waxaa ku jirta xaawo ijmaacan marka ilaa bidliil taqliibku in waxaa laga yaabaa daliil khaarija uu keenay aad tiraahdo jamcagan mudakrhaweenku waa ku jiraan oo damiirka mudakarka ah ee jamca haweenku waa ku jiraan lidaliilin khaarijiyin ama asal waxaa weye inaan kale leenahay jamcu saalim iyo mudakru saalim damiir muanaa iyo damiir jamca wuxuu ihi wlkhiaabu biahli kitaab ya ahl kitaab qur-aanka waa ku badan tahay qur-aanka madaniga eh asnaam laa yashmal ummata ummadda nebi maxamed soo gelahayaan yaa ahl kitaab gaalaa laga hadlaaya iyo nimankii yahuudiya nasaariya laga hadlaaya ummatu muxamed khitaabkaa ma soo gelahayaan ama khitaab ha noqdo ama khitaab rasuul ha noqdo ama ilaahay ha yidhahda ya ahlkitaab ama rasuulku ha yidhahde inagu kuma jiro ayb wاlmukhaaibu bilkasri mutakalimku yadkhulu waa soo gelayaa fii cumuumi khitaabihi hadalkii si ballaadhnaa ee khabariga ma aha kii amarka waynu soo maray alay iyo nahyigii waad soo martay inuu gudasan gudagelin wuxuuna soo rajaxay inuusan gudagelin somaydan soo marin huna waa maxay khitaabkii caamka ee khabariga ahaa adiga ku hadlay ma soo gelaysa tusaale gaaban waxaad tidhi albaabka ruuxii ka soo galaba toban shilin ku dhijibaad ku tiri addoonkaadi suu u wadaintaad adu ag ka baxday baad albaab ka soo gashay ma kugu dhajinhayaa mise maya ila waxaa tidhi man dakala min daaka albaab e faacطihi dirhaman baa tihi adiga amarka addoonka siiyey yaa xagga ka wareegay albaabki aad ka soo gashay ku rid baa tihi muxuu ku leeyahy addoonku masaladaasuu ka hadlay waad fahanteen baan u malaynaya wاlmukhaadibu yadkhulu fii cumuumi khitaabi saxaabaduna waxay ka fahmeen inuu nabigu soo gelayo markuu nabigu yuri sal ly slam laa ydkl aadakum amalhu ama laa yudkhil axadakum camaluhu aljanna maxay dhaheen walaa anta ya rasuul allah lafdi caam ah oo ay weliba ayaga khuseeya yuu nabigu ku hadlay markaas nabi alla walaa anta ya rasuul allah wuxuu uhi walaa ana ila an yatakamadani اllahu biraxmatin min marka saxaabadu waxay ka fahmeen mukhaaطibku bilafdin caamin inuu ku dhex jiro lafdiga isaga bay ka fahmeen ka laga hadlayna waa lafdiga aan ku cadayn inuu mukhaaib ka baxsan yahay ka qowli calayh salaa in allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum khitaabka wuxuu khuseeyaa saxaabada muslimiinta kale man qaala laa ilaaha ila allaha mukhlisan min qalbihi waa khitaab ikhbaari aan ka hadlayna amar nahyi ma aha mukhlisan min qalbi dakhala aljanna nabiga ku jira mise kuma jiro waa ku jiraa ayib man axyaa arda mayitatan fahiya lahu subanuhu ma ku jira mise kuma jiro ku jira khiaabkaas ikhbaariga ah waxaan leenahay waa soo gelayaa mukhaaibku wanaxwu qowlihi tacaala khud min amwaalihim sadaqatan yaqtadii wuxuu keenayaa aayaddaasi alahda in laga qaada zakada min kulli nawcin min alamwaal nooc walbo hantida ka tirsan waa masale lagu dagaalamo xanafiyada iyo ku dagaalama qaraafi aamidi baa isku naqdiya waa masale dhib badan waxaa laisku hayaa amwaalihim haddaad soo marayseen waxaad soo marteen eh, eh, almudaafu ilaa macrifatin sawaban kaana jamcan aw mufradan yacumu amwaalihim marka waa jamc loo idaafeeyey ilaa macrifatin oo damiirkaad aragtaan hadda xooloo dhan baa soo galay halkaa markaan qabsannay min baa soo boodo ayadoo tabciid keenaysa oo dhib keentay khud min amwaalihim xoolahooda barhkood qaad miyaa xoolo walba zakaa laga rabaa zakaduna waa bacdun min hada الnawc wadaaka nawc miyaa mise xoolaha barhkood zakaha ka qaadeen barhna ka qaad weeye mintaa la haya min waxaa isfooda isgeliyey oo tabciid faa'iideyn iyo amwaalin cumulo taagan way ishardiyeen nin mintuu rajaxay ninna amwaalintuu rajaxay oo tabciidiyadiibuu fasir wuxuu ku fasiray xoolaha oo dhan baa zaka laga qaadi mid nool lacag badar baxa beer kuli zaka laga qaadi mintan waxaan gelinaa waa bacdulmaal cushur rubuc mucasharaad khumus howlahaas weeye marka tabciidkina waan shaqo geliyo ku yidhi cumuumkiina waan ku shaqeeyey warkaas yaa leh xanafiyo xanafiyo warkooda war sahlan maa marka halka mar aya ayib nimanna waxay leeyihiin waxaa laga qaadayaa xoolaha barhkood baa la qaadi barhna saka laga qaadi maayo khud min amwaalihim ay bacda amwaalihim saka ka qaad wixii ilaahay ka qaadiyeyna ka qaad weeye qaybna sakada ma laha sida fardaha iyo fawaakidii howlahaas warkaana shaaficiya qabtay iyo eh, xanaabilo badan iyo maalikiya fara badan wadaalku marka waxaad moodaa inuu rajaxaayo warka xanafiyada yakhtadii akhda azakaati min kulli nawcin min alamwaal faa'iida bal aan ku joogna hata xoogo faaida iyadu sharax dheer bay u baahan tahay habeen dambe hayno noqoto wallahu aclam